ma ahayn meeshuu ka bilaabo halkan waa sahw marka meel dambe soo socoto fa in qaala qaa'ilun famaa axsanu duruqi tafsiir halkaasuu ka bilaaba caadi intaas u qora isagon waxba ka boodboodino sida kitaabkan uga naqliya mm-hmm. alikhtilaaf marka halkaan haddeer waxaan ka gelaynaa mas'alo ah tafsiirka sidiisaba mufasiriintu qur-aanka ay fasiraan waa laba qaybood tafsiir binaqli wa tafsiir bira'yi labadaasaa la yidhahdaa tafsiir binaqli inuu imaamku ku fasiro aayadda naqli naqligaas waa nagii sheegno xagga zamanka marka la fiiriyo waa iskhilaafa oo maalan zamankii saxaabada naqligu wuxuu ku koobnaayaan idhi laba shay bis xadiidkay nabiga ka soo naqliyaan sal allahu calayh wasalam iyo waxa weeyaan aqwaal ay kutubihii hore ka soo naqliyaan oo kutubihii horeeto tawraad iyo injiil laga soo naqliyo labadaas unbay ahayd naqliga hore waxaa saddex tafsiirka marka labaad tafsiir bira'yi oo asixaabigu inuu isagu fasiro aayadda ra'yiga kama hadlayno waxa weya kii ra'yigii baadilka ee waxaan ka hadlaynaa istidlaal iyo ijtihaadka tafsiirka oo cabdulahi bn cabaas iyo cabdullahi bn mascuud wax ku fasirayaan iyagoon cid ka soo naqlin ra'yiga kaas hadda loola jeeda markaan leenahay tafsiir bira'yi waa tafsiir oo ah mujtahidka uu ku ijtihaadaya aayadda macnaheeda laakiin marka la gaaro xilligii taabiciyaalka oo taabiciinta waqtigoodii la joogo taabiciinta naqligu waa ka duwan yaha tii hore waa ka badan yahay oo waxa way labadii horoo sheegnay waa u naqli saxaabada waxay ka soo naqliyaanna waa naqli oo tafsiirkii saxaabada ay soo naqlinaya marka naqligu ayaga saddexu noqona waktiga oo taabiciinta taabici taabici marka la tago naqligu waa kasii badana intii oo wuxuu noqonaa afar markaas waxa weeyaan waxay ka soo naqliyaan kutubtii hore iyo waxay nabiga ka soo naqliyaan sala allahu calayh iyo waxay saxaabada ka soo naqliyaan iyo waxay taabiciyaalka ka soo naqliyaan afartaasay soo naqlinayaan iyo waxay iyagu ku ijtihaadaan oo aayadda ku fasiraan haddana kasii dur marka sidaasuu isku bedelaa naqligu xagga zamanka marka la fiiriyo tafsiirka labaadna waa tafsiir bira'yi amase tafsiir bilijtihaad wlistidlaal waxa weya imaamkan waa imaam mujtahid ah markuu aayadda fiiriyo ka luqa ahaan carabi ahaan iyo saabiqa iyo laaxiqa iyo qaraa'inta iyo axwaasha iyo cumuumka adilada shariicada markuu intaas fiiriyo ayaa macnaheeda uu macna ku fasira uu leeyahy aayadda macnaheedu waa sidaas sawaabna waa noqon karaa khadana waa labada mid walbana hada waa soo gala saxiixna waa soo gala ka naqligaana waa soo galaa hada meeshuu ka soo gelayaa naloo sheegi midka oo waxa weya ijtihaadkana waa soo galaa iyadana meeshuu soo gelayaa naloo sheegi markaas wuxuu yidhi marka waa iska basi aad waxa wy inu faa'ido badan una fudud yahay waxa weeye wuxuu yidhi alikhtilaafu iskhilaaf fi tafsiiri tafsiirka la isku khilaafaa calaa nawcayni laba nooc korkoodu ahaaday minhu ikhtilaafkaasuu ka mid ahaaday maa tafsiir mustaraddu meeshuu ku tiirsanaa annaqlu soo hariiq ay tahay oo tafsiir naqliya ah faqad oo kaliya wa minhu faqad oo kaliya wa minhu min atafsiiri tafsiirkaasuu ka mid ahaaday maa nuuc yuclam lagu ogaanaa biqayri daalika wax aan naqli ahayn biqayri daalika wax aan naqli ahayn waxaan naqli ahayn marka waa ijtihaad waa ijtihaad iyo istidlaal oo aayadda imaamku inta fiiriyo ku ijtihaado uu fasiro markaasuu yidhi maxaa dhamaana sideeda sideedaba labadaasaba cilmiga oo sideedaba cilmi waxaa la yidhahdaa wow labadaas wuxuu ku yidhi idilcilmu maxaa yeelay cilmigu waxa weeye imaa naqlu naqli inuu yahay musadaqun ay haabitun sugan sidiisaba ilmigu inuu yahay naqli haabit ah, oo sanad ahaan la sugay wa imaa istidlaalun muxaqaqun iyo inuu yahay istidlaal la labadaas waa cilmi la yidhahda wixii ka soo haray waa waanagi niri cibaaradan shaykhulislaam wax badan uu ku dandaneeyaa oo soo celceliyaa marka marka ay ku qoran tahay kitaabka la yidhahdo talkhiisu kitaab alistiqaafa wuxuu yidhahdaa waalcilmu shay-aani imaa naqlun musadaqun wa imaa baxun muxaqaqun wamaa siwaa dalika fahadayaanu masruuq wixii intaas ka soo haray waa iska taroorog iyo wax la soo xaday diin maaha qofka hadduu yidhaha haadaa xalaalun wax iska yidhaah asagoo meeluu ka istidlaalay aysan jirin waxa wey waxba qiimaa male diin maahan cilmina maahan ah, saas darteeda waxa wey dadka caamada hadii la idhaha masaladaa kitaabkeegalay ku qoran tahay wuxuu iskala fahmaa diin inay tahay wax aan kitaab ku qornayn maba jiraan ah, sideedaba adduunka korkiisa wax kastao qof sheego kitaab laga sooli karaa ee kitaabku wuxuu yahay masaladu waxay ku tiirsan tahay cilmigu waa laba kaliya ee wixii kitaab ku qoran cilmi maaha maahan sida caamadii hore inaad tiraahdo oo muqalidiintaha ah, muqalida iska caamana ah uu yidhahdo qad madow itus aniga qad madooba aqaana leey qad madoo macnaha wax uu meel ku qoran wa de qad madoo yaa qofna weyne qofna weyne meeshaas waa meesha ay ka timid ma og tahay qof la jecel yahay minhaajka qiil loogama waayo waa meeshay ka timid qof la jecel yahay minhaaj qiil loogama waayo qiila waa un looga soo hela sida uu asagu jecel yahay qiila waafaqsan waa laga hela mar haddaan diin la raadayn laakiin diinku waa labadaas cilmigu labadaas wey waxa weeyaan daliil sugan oo la soo naqliyey iyo masale baxdigeedu muxaqaq yahay oo waxa weeyaan istidlaalka daliilka iyo istidlaalka wax dham iswaafaqsan yihiin labadaas un weeye cilmi marka hadalkaas aan kitaabu istiqaatana waxa weeye wuxuu uga yaallaa saddex boqol toddobaatan iyo lix safxada ah saddex boqol toddobaatan iyo lix buu uga yaallaa kulliba kaan ka soo naqliyey marka idilcilmu cilmigu wuxuu yidhi imaa naqlun inuu yahay wax la soo guuriyey musadaqun oo la rumeeyo haabit ah wa ima istidlaalun daliishi inuu yahay iyo istinbaaq muxaqaqun la xaqiijiyey waa yahay walmanquulu marka manquulkiiu bilaaba kadib wuxuu galaa midka istidlaalka mid walbana meesha uu khada uu uga imaanaya markaasaa lagu sheegi marka manquulka marka hore la hormarin manquulka laba loosii qaybinaa marka fiil wuxuu yidhi walmanquulu tafsiirka la soo guuriyey imaa can ilmacsuumi in macsuum laga soo guuriyo wa imaa can kayri lmacsuumi cidaan macsuumahayn in laga soo guuriyo labadaasay mid noqon marka tafsiir lasoo naqlinaayo waxa weya ama waxaa laga soo naqlinaa axad macsuum ah ama axad aan macsuum ahayn macsuumna laysa fi lkhalqi macsuumun ila alambiya macsuum haddii waa nabi ah. cid aan nabi yahayn oo macsuuma makhluuqa kuma jirto ah, oo macnaha basharka banu aadamkan ula jeeda cafwan makhluuqa yaadhin malaa'igtiiba waa macsuume laakiin basharka banu aadanka banu aadanka aan ula jeedaa banu aadanka qof oo macsuuma kuma jiro nabiyaalka maahani nabiyaalka keliyaha macsuum oo allah isaga macsuum lama yidhi isaga waa caasim ah, sida xadiidku walmacsuumu man casamahu llah marka basharka oo banu aadanka macsuum waa nabi marka wax nabi laga soo naqliyey ko iyo wax cid aan nabi ahayn laga soo naqliyey sidaas u kala qaybsama marka cilmiga oo waxa weeyaan manquulka lasoo naqlinaa walmanquulu tafsiirka lasoo naqlinaa oo cid ka horreeray uu imaamku ka soo raraa imaa can ilmacsuumi in laga soo raro axad macsuum oo rasuul ah wa imaa can hayri اlmacsuumi cid aan macsuum ahayn in laga soo raro wاlmaqsuudu ujeeddada ana jinsa manquuli manquulka jinsigiisa ha kala qaadin nusqooyinku isma le nusqada waxaa dhici karta oo lagu daabacay ishraafka mu'asasada inay ku taallo wاlmaqsuudu bayaanu jinsi manquuli soo maaha waa iyaduna okay tanuna waa kasii fiicanta cibaaradaanuna waa si fiican waxa weya tinin waa tan ah tinin waxa weya wlmaqsuudu bayaanu jinsi lmanquuli wa soo saas maa sidaas wey sida saxda ah. wlmaqsuudu ujeedada bayaanu jinsi lmanquuli waxa la soo naqliyay jinsigooda lagu sheega waxa la soo naqliy wax rabaa ha ahaadeene jinsigooda marka laisku daro labada unbay noqonayaan Ah, sidaasaa nusadaas nusqadeena muxaqaqadaana waxa weeyaan wlmaqsuudu ujeedadu biana jirsa lmanquuli laakiin waxaa feecan middan oo muasasada middan muasasada ay daabacday oo ah bayaanu jinsi lmanquuli waa sawaaun tan laftigeedana waa lagu socodsii karaa sawaaun waa isku mid kaana manquulkaasu ha ka ahaado can ilmacsuumi macsuum ha manquulkaas inta wax laga soo naqliyey ama ha ahaato macsuum oo ah rasuul ama cidaan macsuumayna ha ahaato taasaa la rabaa in lagu caddeeyo laba inuu qaybsamo wa haadaa midkaanu huwal awalu midka horeeyo weeye maxaa hmm. idinkan idin qaba wahaadaakanu huwa nawcu lwal sax taasaa idinkan idintaaba wahaadaakanu huwa nawcu waa nooca nooca alawalu horeeya nooca horeeyo weeye wahaada kan huwa noocu waa nooc alla walu rareeya fa minhu noocaas ayuu ka mid ahaaday midka manquulka ee macsuum laga soo raray wey kaasaa lasii qaybina haddana fiiri wixii macsuum laga soo raray aa laba loo sii qaybina haddana markii horeta wixii lasoo naqliyo dhanaa laba lagugu qaybiyey qayb macsuum laga soo raray iyo qayb laga soo raray cid aan macsuum ahayn hadda kii macsuum laga soo raraa laba loogugu qaybina labaa loo sii qaybina markaasuu wahaada kan huwa nawcul waa nuuca hore oo macsuumka laga soo haray fa minhu waxaa ka mid ahaaday maa shay yumkinu ay suurtagal tahay macrifatu saxiixi kan saxiixa in la garto saxiixaasoo minhu asaga ka mid ah iyo wadaciifi daciifka qaybta macsuumka laga soo raray aa laba loo sii qaybina waxaa loo kala qaybinaa qayb la gara karo sanaday leedahay waa la ogaa kara marka la baaro inay saxiix tahay ka sugnaatay axadka laga soo raray iyo inaysan ka sugnaan waa la kala ogaa karaa qayb waa qaybtaas iyo wa minhu waxaa kaloo ka mid a qaybta macsuumka laga soo raro maa shay laa yumkinu aysan suurtagal ahayn macrifatu daalika arrinkaas ogaashadiisa fiih dhexdiisa laga ogaado iyo qayb aan la ogaa karin inuu saxiix yahay inuu daciif yahay labadaasa loo qaybina waxa macsuumka laga soo raro Ah, labaa loo qaybina qayb la ogaa karo inuu saxiix yahay oo axadka laga soo raray ka ansaxay iyo qayb aan la ogaa karin inuu ka ansaxayo in kale labadaasaa loo qaybina ah, oon cid ogaa karto maanta jirtaa jirin labadaasaa loo qaybina hmm, waa qaybtii macsuumka laga soo raray labadaas u qaybsamay qayb waxa weeyaan markay sareer ahaan la baaro muslimiinta culimadooda ogaa kara inuu saxiix yahay iyo inuu daciif yahay iyo qayb culummada muslimiinta o dhan hadda laisku keen cid ogaa kartaa jirin cid ogaa kartaaba aysan jirinba labadaas u qaybsanya waay wa hada alqismu haani qaybta aan la ogaa karin haddana soo qaada marka qaybta aan la ogaa karin soo qaado qaybta la ogaa kara waa la iska gara kara xadiista nabiga oo kale wey laga soo raray waa laga kara kan saxiixa iyo kan daciifka waa fududa wixii kitaabka iyagana wax rumaynaaya aan laga heli karin wax beeninaayana aan laga heli karin waa qaybtaas qaybta aan la ogaa karin waa wax laga soo naqliyey towraad iyo injiil o haddana qur iyo sunnada wax rumaynaayo oo waafaqsan laga heli maayo wax beeninaayo oo laga heli maayo kaas wey wax ogaa karkaas ma inuu ruya maxaa yaele kutubihii horeeto laga filmo towraadna soo rogi maayo ilaa towraad waa la bedelay ah, towraad waa la bedelay saas darteed ayadii laga fiiri meel kaloo sanad ay ku leedahayna male w marka cid ogaan kartaa ma jirto markaasuu i wahaada qismu qismigan aani oo labaad qismiga labaad waxa weeye maa laa yumkinu macrifatu dalika qaybta labaad oo ah qayb laga soo raray macsuum oon la ogaan karin sixadiisa iyo dacfigiisa wa haada alqismu aani qaybtan labaad min almanquuli xaaluu ka mid yahay wa huwa qismiga labaad maa shay weeye laa dariiqa wax wadaa lanaa annaga aysan noogu sugnaanin ila aljasmi in la gooyo bisidqi rumayn minhu asaga xaggiisa la rumeeyo caamatu kaas badankiisu mimaa amase caamatu kaas dhammaantiis mimaa kiyuu ka mid yahay laa faaidata wax faaida fiihi aysan ku sugnayn qayntaas aan la ogaa karin inuu saxiix yahay iyo inuu daciif yahay inuu run yahay iyo inuu been yahay dhammaantiis waa waxaan annaga wax faa'iidahu noogu jira wax mas'alaa oo diiniyana aysan nooga xirnayn maslaxad diineed iyo mid adduunyana aysan nooga xirnayn qaybtaas waa ma jirto qayb diin nooga xidhan tahay oo baahi diineed aan u qabno oon haddana la ogaa karin ma jirto ma jirto qaybtaas aan cid ogaa karta la arag waa qayb aanan wax baahiya u qabin ah, wax baahiya aanan uqabin marka la miaaliyaadna arki doonta inaan baahi loo qabin markaasuu yidhi wahada wahaada alqismu qaybtan ahaani oo labeeya oo min almanquuli manquulka ka mid ah wa huwa qaybtaasu maa shay weeye laa ariiqa wax wada lana anaga aysan noogu sugnaan ilaljasmi goyn bisidqi run la gooyo minhu isaga la rumeeyo caamatuhu kaas dhammaantiis mimaa kiiuu ka mid yahay laa faa'iidata wax faaida fiihi dhexdiisa aysan ku sugnayn wlkalaamu hadalka fiihi qismigaas laga hadlaana min fuduulilkalaami hadalka iska dheeraadka ka mid ah. ka hadlidda laga hadlaana waa malayacni laga hadlay maxaa ah. yle wixii haddaysan faa'iido diineed iyo faa'iidad adduunyo midna lahayn cilmi muxaqaqana aan laga gaari karin ka hadlidda laga hadlaa waa waqti lumis ah. wixii xaraana ma ahan laakiin wt hadlidda laga hadlaa malaa yacni camalay noqeen so uma jeedin amaa maa shayga yaxtaajulmuslimiinu muslimiintu ay u baahan yihiin ilaa macrifatii garashadiisa fa in allaaha alle nasaba wuu taagay cala alxaqi xaqa korkiisa fiihi maagaas dhexdiisa daliilan calaamad lagu gato wixii loo baahan yahay oo ka mas'alahaan muslimiintu ugu baahan yihiin ummaddu ugu baahan tahay ilaahi weynaa xaqa caddayntiisa calaamad u yeelay lagu garto oo haddii qof garan waayo midaa garana a'immada muslimiinta ahlucilmiga ayaa garanaya shay mas'alea oo ummad u baahan tahay oo culummada muslimiintao dhan aysan gara karin ma jiro hmm. ma jiro qaybta loo baahan yahay ilaahay calaamad u yaraa lagu garto wa amaa maa shayga yaxtaaju ay u baahan yihiin almuslimuuna muslimiintu ilaa macrifatihi garashadiisa fa in allaha alle nasaba waa taagay cala alxaqi xaqa korkiisa fiihi kan loo baahan yahay dhexdiisa daliilan calaamad lagu garto kaliya waxay rabtaa ijtihaad dadaal iyo ikhlaas haddii imaamku la yimaado ijtihaad iyo ikhlaas khalaas waa gaaraa weja saxiixa fa miaalu maa shay tusaalihiis laa yufiidu aan waxba faa'iidaynayn walaa daliila daliilna aan loo hayn cala saxiixi kan saxiixahu minhu ka mida hadda wuxuu tusaalaynaa qaybta aan wax daliila loo heli karin oo lagu garto inuu saxiix yahay inuu daciif yahay wax faa'iidahu noogu jiraan aan la arag oonaan baahi famiaalu maa shay miaalkiis laa yufiidu aan waxba faa'iidaynayn oon maslaxa adduun iyo mid diineed midna loo faa'iidaynayn walaa daliila daliilna aan loo heli karin calaa saxiixi kan saxiixahu min isaga ka mida oon saxiixiisa iyo daciifkiisa la kala saari karin ikhtilaafuhum waa iskhilaafka ay isku khilaafeen mufasiriintu fii lowni kalbi asxaabi lkahfi asxaabulkahfi eygoodii midabkiisa ka buuxaa tafsiirka waxaad arkeen waaa la waa madooba ha waa gaduudna waa caddaa bal waaba arkeeba arday yaroo iskool looga soo diro raadina sheekh waxaan rabay eygii oo asxaabulkaafi midabkiisa horta xuusuu ekaa u leeyay maantana waa raadina wiil yaroo loo soo dira arkay oo warqad iyo waxa weeya hadda kanna waa la sheegay kanna waa la sheegay waxa laga soo naqlinaana waa kutubtii hore macsuuma laga soo naqlina oo waxa la leeyahay rususheeda loo soo dhiibay arrinta ay leeyihin dadku soo naqlina kutubtii hore ayagii tawraad sax maanu kama fiiri karno sanad kalena ma hayno mel aan u raadino ma hayno wax faa'iidaa oo eygaas inuu madoobaa iyo inuu caddaa iyo inuu gaduudnaan nooga xidhanna ma jirto bal idinku faa'iide keena eygaas hal faa'iiduu lahaa faa'iidadiis iska cadda iyadoo midabkiisa la garan waa maxay ilaahay qur-aanku eygaas ku sheegay ilaa qiyaamo waa la akrinay eygaas magaciisa waxa saas alla ugu qiimeeyena waxa weeye waa musaaba musaaxabatu akhyaar dad wan wanaagsan la fadhiisa intaasa ilaahay ku qadariy faa'iidada ku jirta waxay tahay dadka wanaagsan halala joog saasaad qiima alla agtiisa uga yeelanaya dadka wan wanaagsan inaad la fariisato ood la joogto intaas way faaidada ku jirta waan cadda ama hamadoodada ma caddaadeen khalaas laakiin midabkiisii faaida noogama xirna taasaa ka mid a ah. waana tafsiirka manquulka u ka mid oo lasoo naqliyo midabkaas wa fii bacdi waxaa kaleeto oo waxa weyan ka ah waxay kaloo iskhilaafeen iskhilaafka ay isku khilaafeen dhe iskhilaafka ay isku khilaafeen في bacdi gobolkii wa fi bacdi ey wkhtilaafhum iskhilaafka mufasiriintu isku khilaafeen fi bacdi gobolkii alladii gobolkii daraba uu ku dhiftay bihi gobolkaas muusa nabi muuse min albaqarati neefka lo-da xaal ka mid aha waxaa jirtay reer banu israaciil sida suuratulbaqara bilowgeeda ilaahay ku sheegay waana qisada dhan oo suuradda loogu magac daray nina waxa weeyaan wiil oo nin kadibna qoluba u qabsaday wuxuu qoladaan iga disho diyadii ha laysii adeer marka si loo kala xaliyo ilaahay wuxuu ku yidhi neef lo ah inta qashaan oo cad hiliba ka goydaan ku dhufta ninka meydkaa id qaala muusa liqowmihi in allaha ya'murukum an tadbaxuu baqar markii ugu dambaydayna waadi marka hore xoogaa way iska daba wareegeen reer banu israa'iil aakirkii waa gawraceen waa gawraceen waana cadaa laga gooyay waa ku dhifteen dad soo fariisay yidhi ah, qofkaasaa i dilay cid kale inaan loo qabsan waana iska dhintay ah, ilahay awoodiisa marka isku khilaafeen waxay yidhaahdeen cadkuu ku dhuftay ma ku dhuftay ah. saca cadkii laga gooye ma lugu ahaa ma gacantu ahaa ma madaxuu ahaa ma carabkiyu ahaa noogu jira wax faa'iidaa sacaas laga jaray ee lagu dhiftay maydkaas wax faa'iidaa nooga ximana ma waana la isku khilaafay marka ka hadlida laga hadlo la yidhahdo saxay lugtii aheed khilaafna waa ku jira culamadu isku khilaafeen oo madaxii inuu ahaa culumaa sheegtay ka sheekaynteedaa macna la-aanaba xaytaa ku jirta ah, caruur in loo soo diro la yhah soo raadi masaladaasna waa kasii daranta wa fii miqdaari safiinati nuux waxay kaloo isku khilaafeen wa fii miqdaari safiinati nuux nabiyullaahi nuux doontiisii qadarkeed intuu leeka meeqa dhudunay kor ujeeday meeqa dhudunay ballaceedu ahaa meeqadu dhunay badda hoos ugu jirtay wax faa'iida ugu jirta waana buuxa waa laga helaa kutub ah, waa laga helaa wa isku khilaafayaan wax faa'iida male wamaa iyo wamaa kaana muxuu ahaa khashabuha qoriga uu ka samaysnaa wax kaloo la isku khilaafo lasoo naqliyay tafaasiirta doontii nabinu geedkay ka samaysneed masaajay ka samaysneed mase quracay ka samaysneed mase geedka dhuurka la ilaahay ka samaysneed iyo shawriga maxay ka samaysneed wax baxay waay ka samaysa maay faaidada ku jirta faa'iidada ku jirtay waa la sheegay waana la fahmay ah, ilaahay dadkii rumeeyey inuu badbaadiye faa'iidadu intaas aheyd qofka alla rumeeyey inuu badbaadayo waxa weyan dadka ilaahay beeniya inay halaagsamayaan faa'iidada ku jirta qur waa caddeeyey laakiin midabka geedkii iyo intuu waxa weeyaan geedka nuucu ahaa wax faa'iidada kuma jirto iyo wa fismi wiilkii magaciisii alladii wiilkii qatalahu uu dilay alkhadiru nabi khadir waxa weeyaan adoonkii waxa weeyaan oo saalix ahaayoo nabi muuse u tegey isagoo wiilku la socda waxa weeye markay nabi muuse iyo israaceen khadigaa la dhihi jiray xadiiska buxariy muslim caddeeye isaga in khadir la dhihi jiray addoonkaas xadiiska bukhariy muslim caddeeyey marka khadirkaas markay israaceen nabi muuse waa kii wiil yaroo saqiira dilay ah, wiil yaroo saqiira waa kii dilay wiilkii magaciisi xaa la dhihi jiray macali yo hamase cumar wax anaga faaidao noogu jirto male magaciisaas inaan raadino waa malayacni waa min fuduuli kalaam iyo wanaxwi daalika iyo wanaxwi daalika intaas wixii lamid ah oo ay isu khilaafeen kaas waa qaybtee waa qaybta tafsiirka manquulka ah qismiga aan la ogaa karin inuu saxiix iyo inuu daciif iyo waa kaasa halkaas adigu uga qiyaaso mar haddaad laguu bilaabay waxa wey waa laguu farayo fullaxsan wey mm-hmm. waa iska kadib meeshaad ku aragta waa fahmi waxaa ka mid a ah asxaabulkahfi magacoodii ah, dadka asxaabulkahfi ahaa wax weyn oo toddobadii wiil oo asxaabulkahfi magacyadooda waxaa la dhihi ah. jirtay maxay nagala maqan yihin magacyadooda xikmaddu waxay ku jirtay wiilal ilaahi weynaa diintiisa loo colaadiyey ee ilaahay diintiisa u go-ay ee ku dhegay ilaahayna adduunka ku xifiyey taariikhdoodana nooga warran inay ahaayeen soo maa laakiin magacyadoodii ha suxrada ku kuwa suxarada waa kuwa qorqoraa maksalamina tamliiqa marduuna snayn nuuna saara yuunas falyastas nuunas waxaasay qoraanoo waxay ku leeyihiin warqadaa lagu qoraaho gurigaa laga laalaadaho gurigaas tuuga soo geli maydo waa sixoolayaal marka sixoola unbaa raadiyo waxaas ad aragta wax raadinaya fa haadihi lumuur marka qismigaas waxa weeyaan tafsiirka manquulka ah aa laba loo qaybinaa qayb aanaan ogaa karin inay saxiix tahay iyo inay daciif tahay waa qaybtaas wuxuu yidhi fahaadiin umuuru arimahan oo sida eygii asxaabulkafi midabkiisa aankasoo laga soo bilaabo fahaadihi lumuuru arrimahan dariiqulcilmi wadada lagu ogaa karo bihaa arrimaha annaqlu waa in lasoo naqliyo si kale laguma ogaa karo wa in la helo naqli lagu helo naqli waa in lagu helo famaa shaygii kaana ahaada min haadaa kan xaala uu ka mid yahay manquulan ku la soo naqliyay naqlan soo naqlin saxiixan oo saxiixa can inabiy nabiga laga soo naqliyo sala allahu calayh wasalam kasmi saaxibi muusa nabi muuse ninkii uu la saaxiibay magciisaoo kale annahu lkhadir inuu ahaa saas waa la soo naqliyey taas nabi muuse cabdigii uu tegey cabdan min cibaadina ayha uu yidhi waxa weeye inuu khadir ahaa bukhaari muslim ku taala nabi maxamed laga soo naqliyey sala allahu alay wasalam ayada marka naqli saxiixa loo haya fa haadaa kaasoo kale macluumun waa la yaqaana wamaa lam yakun kadalika sidaas waxaan ahayn ah, sidaas wax alla waxa laga soo naqliyo ummadihii hore wixii naqli saxiixa loo helo naqli saxiixa way nabiga laga helaa sala allahu calayh wasalam oo xadiid saxiixa uu ku cadeeya sida nabigu u caddeeyey nabi muuse ninkii raacay ee la saaxiibay ee doonta alwaaxa ka fujiyey ee wiilka yarkaa dilay ee waxa weeyaan darbiga dhacay toosiyey ninkaas magaciisa inkhadib la dhihi jiray taasoo kale nabigaa sheegay taaso kale marka waa la qaadan ilaa naqli saxiixa loo hayaa naqli saxiixa a loo hayaa kaasoo kale waa la qaadana wuxuu yidhi fa haadihi lumuur arrimahan dariiqu lcilmi waddada lagu ogaan karo bihaa arrimahan annaqlu waa wax la soo raray famaa shaygii kaana ahaada min haadaa kan xaal uu ka mid yahay manquulan ku la soo naqliyey wixii ahaada naqlan soo naqlin saxiixan ee saxiix ah caninebiyi nabigana laga soo naqliyo sala allahu calayhi wasalam kasmi saaxibi muusa sida nabi muuse saaxiibkiis magiciisa annahu lkhadir inuu ahaa fa haadaa kaasoo kale macluumun waa la yaqaanaa kaasoo kale marka waa la rumaynaa waana la ogaa karaa waana kaas waa la garto waa wax cad weeye kaasoo kale wamaa lam yakun kadalika waxaan sidaas ahayn oo aan nabiga laga hayn bal iskabadaaya kaana wixii ahaada mimaa kii yu'khadu laga qaato can ahlilkitaabi ahlulkitaabka waxa laga qaato kalmanquuli sida waxa laga soo naqliyoo kale can kacab ibnu maatic oo kaleeto waxa weeyaan kacab alaxbaar kacab ibnu maatic waxa weeyaan caalim yemaniyuu ahaa wuxuuna ahaa aarkiisu ahlukitaabu ahaa ahlukitaabkii ayuu ka mid ahaa wuu islaamay waktigii saxaabada nin caalima ah oo yemaniyana wuu ahaa nin caalim ah oo yemaniyana wuu ahaa wuxuuna dhintay khilaafadii cumaan ibnu cafaan aakhirkeeda soddon markay ahayd hijiriyadu marka kaas marka maadaama uu caalim uu ahaa uuna ahlu kitaab ahaa jiray waxyaalo badanuu ka soo naqli jiray kacab ibn maatic kacab alakhbaar waxa weeyaan ahlu kitaabkii wax badanuu ka soo naqli jiray sida waxa markaa kacab laga soo naqliyo kale wa wahab ibnu munabih waa laga ayaalaha laga soo naqliyo kaleeto wahab ibnu munabih yamaniyu asna ahaa laftirkiisu aakhirkii khilaafadii cumaan ibni cafaan wasagu dhashay cabdullahi ibni cabaas iyo wax ka wariya cabdullahi ibni cumar iyo ayuu wax ka wariyaa marka asaguna laftirkiisuna aad ayuu kutubihii reer banu israiil wax uga soo naqliyaa axaadiitiisana qaar ka mida bukhari muslim ku tala laga wariya warsna wuxuu dhintay boqol toban iyo afar hijriyadu markay ahayd boqol toban iyo afar markay hijriyadu ahayd ayuu dhintay marka waxyaalo badan oo soo naqliya iyo waa wahab oo kaleeto wahab ibnu munabih oo alyamani iyo waa muxamed ibnu isxaaq ibnu yasaar oo kaleeto muxamed ibnu isxaaq ibnu yasaar almadani axad laclaam waa saaxib almaqaazi maka caanka ku ah maqaazida iyo siyarka iyo inuu wax weyaan wax ka qoray ninka caanka ku ahaa weeyaan imaam axmedna uu yidhi xadiidkiisu waa xasan oo dhintay asna boqol konton iyo kow hijriyadu markay ahayd kaasnaasa waxbuu ka soo naqliyaa reer banu israa'iil iyo qayri intaas qayrkood waxyaalaha ay soo naqliyaan oo miman dad ah ya'khudu wax ka qaata can ahlilkitaab ahlukitaab dadkii kaleeto iyaguna wax ka soo naqli jiray ahlukitaabka dadka ahlukitaabka wax ka soo naqli jiray fa haadaa midkaas oo nabiga lagama soo naqlin waxa laga soo naqliyay fiiri waxa weyn dad aan nabiga ahayn oo ahlukitaab wax ka soo qaaday sida kacab ibnu kacab ibnu maatic iyo wahab ibnu murabih iyo maxamed ibnu isxaaq ibnu yasaar iyo raggii lamidka ahaa ee reer banu israiil wax ka soo naqliyay taabiciyaal weeye waxa weeyaan kuwaas oo kaleeto ama se waxa weya saxaabadan oo arki doona qaar wax soo naqliya iyagana dib dibaa laga arki doonaa midka noocaasa fahaadaa midkaas ay soo naqliyeen dadka aan ahayn nabiga sala allahu calay wasalam ka soo naqlayn macnaha dadka aan nabiga ka soo naqlaynoo waxa weyan taabiciyaalka iyo kuwa lamidkaa laa yajuusu ma bannaana tasdiiquhu maagaas in la rumeeyo walaa takdiibuhu in la beeniyaana ma bannaana masaladaa masale muhiima ah. wey dadka waa labo qaar badan sida aayad sida axaadiista nabiga oo kale usoo naqliyaan israa'iiliyaadka markaasay masaa'il ka qaataan oo diin ka dhigaanoo ummadda u sheegaan waa dalaal wey qaar kalena waa ku tashadudaano waa israa'iiliya waa baatil ay leeyihin ayaduna dalaal kale keeni kartaa waa qatar kale waana khilaaf nabi maxamed la khilaafay sala allahu alayh wasalam waxa wey labadaba waa dalaal wax waddo udhaxayda wey xaq qisaska reer banu israa'iil laga soo naqliyo waxa weeyaan waxa weyan dadku waa darafana waa wasaq qolo waxa weeyaan ka diin dhigato haddee sida uun axaadiisii usoo naqlinaya markaasay unagu dhaqmaayaan oo xukunka qaadanaya waa dalaaq iyo qolo waxa weeyaan waa israa'iili ay leeyihin israa'iili inuu yahayna uga dhigaayaan xujo lagu naqdi karo waana abaadil kale iyaduna maxay tahay wasadku waa dariiqi nabiga sala allahu calayh wasalam loo qaybinaya kitaabkana noogu imaan doonta masaladaas waxa reer banuu israa'iil laga soo naqliya saddexa loo qaybiya qayb qur iyo sunnadeena laga helayaa wax rumaynayo u markhaati ah. waajib way qaybtaas in la rumeeyo lagana diin dhigto ila kitaabkeeni aada ayidaybo kitaabkeeni aada ayidaybo kitaabkeeniya ayiday qaybna waa qayb kitaabkeena iyo sunadeena laga helaya ama kitaabka sunada waa laga ama kitaabka laga helaya ama sunada laga helaya wax beeninaya oo caddaynaya inaysan diintii nabi muuse ka ahayn nabi ciise oo ay tahay khuraafaadkii ay waxa weeyaan ay been abuurteen kaasna waajib waxa in la beeniyo ma banaana in la yidhahdo mana beenaayo mana rumaynaayo ee kitaabkii qur-aanka sunnadaada diiday soo maa waa inaad beenidoo tira waa beenoo ka mid maahayn diintii hore ee waa balaayadii iyo tabdiilkii iyo taxriifkii yahuud iyo nasaara la timid waa laba qaybood qaybta soo harta waxa weeyaan waa wax kitaabkeenna iyo sunnadeenna wax ka marqaati kaca ma karno kitaabkeenna iyo sunnadeennana wax beeninaya kama heli karno qaybtaas waa qaybta nabigu yidhi sal اlahu alيه wasalam laa tusadiquhum walaa tukadibuhum xadiiska bukhaari waxa weeyaan iyo axaadiis fara badanba uu ku sheegay qaar ka midana sheikhu matnigu ku sheegi doonaa waa qaybta nabigu yidhi sal اlahu alيه wasalam waxa weeyaan xadiidka bukhaari uu yidhi laa tusadiquu ahla اkitaabi war ahlu kitaabka waxa ay idiin sheegaan ha ka rumaysanina walaa tukadibuun hana beeninina oo waa been ha isku dhihinina ha ah, isku dhihinina waquluu aamana biاllaahi wamaa unzila ilayna wamaa unzila ilayk waxaad tidhahdaan hadday ina yidhahdaan diinkayagyay ka mid tahay nabi muuse alla ku soo dejiyey idinkana waa idinka sheega inaad nabi muuse rumaysantihiin waa kanaan rumeeya waxaad tidhahdaan anagu ilaahayna waa rumaynay diintii anagana laku soo dejiyo nabi maxamed loo soo dhiibayna waa rumaynay nabi muuse iyo wix lagu soo dejiyana waa rumaynay waxaad sheegaysaana warkama hayn anu ina ka mid yihin in kale mhm. halkaasaad istaagay ah. halkaasaad istaagay maxaa yeelay sababta aada loo diiday waa kana matnigayba kuugu talla xadiidku y <clears throat> ladigii lafdiga bukhaari kuma yaale lafdiga musnadka imaam axmeda ku yaalle wuxuu yidhi fa haadaa qismigaas oo ay soo rareen waxa weyn taabiciyaalkaas iyo taabic taabici ay soo rareen فhada qismigaas laa yجuusu ma banaana taصdiiquhu in la rumeeya walaa tgdiibuhu in la beeniyana ma banaana laakiin hadda ogow kitaabku isaga hadhow kala saari doonee qaybta lagu leeya mana beeni kartid mana rumayn kartid waa qaybta aan laga helin diinka iyaga wax rumeeya aan lagana helin wax beeniye waa qaybtaas inaad ogaato waa qaybtaas inaad ogaato waay ilaa bxujati waa kana sheekh laftiisu waa dabadhig hadde laakiin toos u cadday doona hadhow ilaa bixujatin xujo inaad ku beerida maahane amaad ku rumaydo waa kaasa ilaa bixujatin xujo inaad ku beerido maahane oo kitaabkii sunadaad ka heshay wax caddaynaa in la beeri karo oo isbeen tahay usan diimihii hore waxaanu ku jirin ama kitaabkii sunadaad ka heshay wax tusaay inay diimihii hore ka mid ahayd arrintaada xujo waa ku rumayn kartaa xujona waa ku beeri kartaa haye kamaa sabata sida ku sugnaaday fi صaxiixi ay fi lxadiidi صaxiix xadiiska صaxiixa xadiidka almarwiyi laga wariyey soo qadaro can inabiyi nabiga salى اllahu calيه wasalam annahu nabigu qaala inuu yidhi idaa xadaakum hadday idiin sheegaan ahlukitaabi ahlukitaab falaa tusadiquuhum ha u rumaynina walaa tukadibuuhum hana ku beeninina maxaa yeelay waa tana sababta loo diidaa in lagu beeni in lagu rumeeyo faimaa an yuxadiuukum inay inii sheegaan bixaqin xaq oo fatukadiibu adbeydaan waxaad dhici karta wixii maadaama adnaan aqoon waxa ay sheegayaan inay tahay diintii saxdahay baa nabi muuse lagu soo dejiyey taasaan qofka beeniya waa gaalooba oo sida diinkayga aan rumaysanaan u rumaysanay kitaabkii tawraada inuu xaq ahaa ilaahayna noogu addoonsada qofka yidhahda tawraad rumay maha qur-aanka rumaynana muslimba maha waa gaal marka qatarad ku dhacayda oo diin alla soo dejiyaad beenayda taasaad ku dhici marka waa israa'iili iyo waxa weeyaan warkaa iska war caamo wey o midda kale waxaa kaloo dhici karta wa imaa an yuxadiuukum inay idiin sheegaan bibaailin baail oo yidhahdaan tawraaday ku sugne ilaahaa soo dejiye injiilay ku sugan oo fa tusadiuhum aad u rumaydaan ood u rumaydaan taasuna waa baail baailaad rumayd waa qatar kale iyaduna dad badana waa waay ku leeyi waa kitaabo diin samaawiya ay haystaano diin samaawiya habadna kama hayaan kuwaan hmm, diin samaawiya ma hayaan waa ahaas diin samaawiya tawraad injiilna waa ahaa laakiin kufaartan hadda maanta joogtaa waxa weye diin samaawiya iyo ma haystaan hadduu xataa kitaabkii towraadaha sax ahaa lahaa oon la bedeli lahayn qofkii maanta yidha allan ku cabuda waaga ilaa maalinkii nebi maxamed soo diraa la joojiya l halkaasu ku ekaa towraad kalafkiisay ku caddee injiilay ku caddee maalinka nebi maxamed lasoo diro inuu ku eg yahay ku socoshadiisa marka injiilna mar rumaysna qofki yidhahda injiilshii saxda ahayd xataa fiiri qofki yidhaha ku socona isagii oo ku dhaqma waxa weye injiishiina ma rumaysna tawraadan kusocokan yidhahna ma rumaysna tawraad ee waa un gaal gaalada ka mid ah waxaa yeelay saxda aheed ayagay ku tileen maxamed markuu yimaado hala raac marka waa marka riwaayadan uu noo qoray waa imaam axmed ayaa wariyey waana riwaayad xasan ah lafdiga bukhaarina waa nagii sheegno akrinay wakadalika sidaasoo kale waxaa ah maa nuqila wixii laga soo naqliyey can bacdi tan waxa way taabiciyaalkii wixii laga soo naqliyo laba kuugu qaybiyey qayb oo taabicigu caddeeyo inuu reer banu israiil ka soo naqliyey waa qaybtan hadda ka soo hadalno qaybna taabicigu waa sheegay oo waa soo naqliyay laakiin reer banu israa'iilaan ka soo naqliya saas afka uguma caddayn laakiin waa la fahmay marka la fiiriyey inay diimihii hore uu ka sheegayo warka ah. warka taas laba tuu ku soo sheegnay midda uusan caddayn oo laakiin la fahmo marka qaraa'inta la fiiriyo ayaduna taasay ku qabantku eh, xujo noqome hadduusan xataa reer banu israil u tiirin wuxuu ku yidhi wakadalika sidaasoo kale waxaa ahaaday maakii nuqila laga soo naqliyey can bacdi taabiciina taabiciyaalka gobolkood wa in lam yadkur yuusan basheegin taabicigaasu annahu asagu akhadahu inuu ka qaatay can ahli lkitaab fa mataa waqtigii ikhtalafa taabiciuna taagiyaalku ay iskhilaafaan lam yakun ma noqonaayo bacdu aqwaalihim hadalladooda gobol ka mida ah, xujatan xujo ku noqon maa calaa bacdin kale masaladan iyadoo muhiim wuxuu noogu keeni doonaa tafaasiirta iyo say u kala muhiimsan tahay markuu ka hadlaayo laakiin haddeer waxa weyn wuxuu u soo hormariyay halkan reer banu israa'iil markay wax ka soo naqliyaan badana iskhilaafaa yimaada maxaa yeele reer banu israa'iilka laftirkoodaan wax isku waafaqsanayn ila diinkoodii waa bedeleenay marka culimmadii reer bani israiil wax laga soo naqlaha iskhilaafsaneed saas darteed cidda wax ka soo naqlidaana iskhilaafay keentaa marka haddii dhowr taabici uu midba wax soo naqliyo wixiina iskhilaafsan yihiin mid qowlkiis midka kaleeto xujo ku noqoma oo ma kala raajixsanaanayano oo wax la dhihi maayo mar haddii hebelo taabici yimid waa in inta kale ay qaadataa lama dhihi karo markaasuu yidhi famataa waqtigii ikhtalafa ay iskhilaafaan attaabiciuna taabiciyaalka lam yakun ma بعض bacdu aqwaalihim hadalladooda gobol ka mid a ah. xujatan xujo ku noqon maa calaa bacdin gobolka kaleo taabiciyaalka ku noqon ma wamaa shaygii nuqila lasoo naqliyo fii daalika arrintaas oo waa maxay hadal u eg in reer banu israa'iil laga soo naqliyey haddii nin saxaabiyu soo naqliyo maxaa la una nismaynoo dhihin waxa reer banu israiil aan ka soo naqliyey iyo kutubtii horaan ka keenay ma dhihin laakiin hadalka xoolaha waa laga fahmaa oo waa arrin hadde qur-aanka iyo sunnadana kuma cadda wax caqli lagu ogaa karaa maaha ah, fiiri qur-aanka iyo sunnadiina kuma cadda arrintaana wax caqli lagu ogaa kara iyo ijtihaadna maahan waa arrimo qayriya markaasoo kaleeto waxaa xoogaa soo degdegaya inuu kutubihii hore ka soo qaatay taasoo kale maxaa la samayna kaasaa uga dhowleeya in la aqbalo kan taabicigu soo naqliyey saddex arrimoodu rabaa inuu u xujaysto wuxuu leeyahay koo saxaabiga waxaa dhici karta inuu nabiga ka maqlay arrintan oo uusan nabigii u tiirina calaa wejin ikhbaar uu iskaga sheego waa saas arrintu iska yidha isagoon u tiirin nabigii way dhici kartaa waxaa dhici karta inuusan nabiga ka maqline saxaabi nabiga ka maqlay uu ka maqlay waa dhici karta tan saddexaad way yar tahay saxaabadu inay reer banu israaiil ka soo naqliyaan oo taabiciyaal intay ka soo naqliyaan iyo inta saxaabadu israaciil soo naqliyaan waxaa badan taabiciyaalka arrinta saddexaadna waa taas midda afraad nin saxaabi oo saxaabiba ah arrintana jasmiyada xukun uu sheegay wuxuu hi arrintan xukunkeedu waa saas uu yidhi mana dhihin reer banu israiil aan ka soo naqliyay in la yidhaahdo warkiisa anu waa israa'iili taas laftirkeedaaba aanba habboonayn intaad dhihileed waa israa'iili waxa uga dhow saxaabigu asal inuu saxaabi nabigu wax ka qaada jir inay nabiga uu ka qaatay oo la yidhaahdo lahaa xukmulmarfuuc taasaa uga dhow meeshaad dhihi leed waa israa'iili ah. hay shay aan caqli lagu ogaa karin sida arrin qaybigu ka hadla aaqiru ka hadla hadda aayad iyo xadiis ka hadasho la ogyahay noo jirto oo la leey waa ka qaatay meeshaad dhihi laheed arrintan wuxuu ka qaatay kutubihii horeeto waxaad tidhahdaa lahaa xukmulmarfuuc nabiga inuu ka qaatay ku xugun tahayo waxa weeyaan ama nabigu ka maqlay ama saxaabi naga ka maqlu ka maqlay afartaa shayuu raba inuu u daliishado in kan saxaabiga la qaadanayo mar haddaan saxaabigu dhihin reer kutubii horan ka soo qaatay arrinta uu sheegayna arrin caqli lagu ogaan kara ma aha waa arrin qaybi ka hadlidiisoo ah kalea afar shaya u daliilhoy isagaa xoog xoogna in la qaato tan koobaad waxa dhici karta nabiga inuu ka maqlay lakin taabicigu ma dhici karta inuu nabiga ka maqlay ila nabiga isma arag waxaa kaloo dhici karta qof nabiga ka maqlay saxaabigan inuu ka maqlay waxaa kaloo dhici kar oo waxaa kaleto loo qaadaa qowlkooda inta ay israel banu israiil wax ka wariyaan saxaabada aaday u yar taabiciyaalkaa badan waxaa kaloo arrintooda loo qaadaa saxaabi isagoo ah arrin uu jasmi oo yidhi arrintan waa sidaas in la yidhaahdo oo uusan dhihin reer banu israiilan ka qaato in la yidhahdo waa israa'iili laftirkeeda ayaanba arrin oo lagu degdegi kara ahaynba taasuu raba haddaynu kuu shara markaas wuxuu yidhi wuxuu yidhi wamaa shaygii nuqila lasoo naqliyey fii daalika arrintaas lagu soo naqliyey oo qeybka warramidda ah oo kutubii hore wax u eg in laga soo naqliyey can bacdi saxaabati saxaabada gobolkooda laga soo naqliyo naqlan naqligaasoo saxiixan saxiixa oo sanad ahaan ka sugan saxaabiga saxaabiga waa ka suganta fa nafsu nafsaddu ileeyihii maaga saxaabada laga soo naqliyey ayay askamu u xasil badan tahay naftu taasay ku xasili ogtahay naftu taasay ku xasili ogtahay mimaa kiyayna naftu uga xasili og nuqila laga soo naqliyey can bacdi taabiciina taabiciinta gabalkood can bacdi wuxuu leeyahay hadda taabiciinku hadday ku ijmaacaan waa xaq laakiin bacdu taabiciin wixii laga soo naqliyey naftu waxay uga xasili og tahay wixii bacdu saxaaba ka sugnaaday oo saxaabada laga soo naqliyey sanadkuna saxiix yahay sababta afartii sanadood kuu sheega ku cilayna oo saxaabada lagu dooranayo kooda wuxuu ku yidhi lna اxtimaala an yakuuna inuu yahay suurtagalnimadeeda samicahu hadalkaas mid ka maqlay min anebiy nabiga salى اlahu alيه wasalam oo amase min bacdi man dad gobolkood inuu ka maqlay samicahu warkan ka maqlay minhu nabiga salى اlahu alيه wasalam aqwaa ixtimaalkaasa xoog badan ku yidhi arrinta koobaad waa taas lna ixtimaala suurtagalnimada an yakuuna inuu saxaabigu yahay samicahu warka mid ka maqlay min anebiy nabiga salى اlahu alيه wasalam ow amase min bacdi man dad gabalkood inuu saxaabigu ka maqlay samica bacdigaasu ka maqlay hu warka minhu nabiga aqwaa ixtimaalkaas waa xoog baday aaday suurtagal u tahay tan kale midda kale walianna naqla saxaabati saxaabadu inay wax ka soo naqliyaan can ahlilkitaabi ahlu kitaab aqalu way ka yaraan badan tahay min naqli taabiciin taabiciinta inay wax ka soo naqliyaan taasuna waa midda labaad oo keenayda hadalkooda in qalbiga iyagu ku xasilo midda saddexaad wa maa jasmi saxaabati wa maca jasmi saaxibi dhe saxaabigii isagoo jasmiyoo gooyey fii maa hadalka yaquuluhu uu leeyahay oo uu leeyahay xukunku waa saas fa kayfa sidee yuqaalu loo dhihi karaa inahu saxaabigu akhadahu waa ka soo qaatay can ahlilkitaab tan kalena waa midaas saxaabigu waa jasmiyey xukunkaa mana dhihin reer banu israiilaan ka soo qaatay see loo dhihi karaa reer banu israiil ka soo qaatay taasna laftirkeedu waa masale kale mulaaxado kale markaas wuxuu yidhi wa maca jasmi saaxibi saxaabiga asagoo gooyey fii maa hadalka yaquuluhu uu sheegayo fa kayfa sidee baa yuqaalu loo dhihi karaa innahu saxaabigaanu akhadahu xukunkan wuxuu ka soo qaatay can ahlilkitaab ahlilkitaab qad qadnuhu saxaabada lagaba reebayba can tasdiiqihim inay reer banu israa'iil u rumeeyaan ilaa wixii aad jasmidooo waxaad rumayday walmaqsuudu ujeeddadu waxay tahay marka hadda intaas masaladaas inuu rabu ka gudbuu rabaa waa qaybtii manquulka aheed oo aan la ogaa karin inuu saxiix yahay inuu daciif yahay qaybtaas inuu ka gudbo rabaa oo u gudbo qaybta la ogaa karo ah, marka wuxuu rabaa qaybtan warkeedu waad ogaatay inuu ku yidhahdo war qaybtaas waxay la mid tahay inuu ku yidhahduu rabaa xadii aan sixa loohayn xadii aan sixa loohayn ama lagu dhaqmaa war qaybtaas waa noocaase ka taga inuu ku yidhahdo rabaa hana beenin oo ha ku baadiyoobi qayntaas inuu markaa saas uga gudbu rabaa markaas wuxuu ku yidhi wlmaqsuudu war ujeedadu waxay tahay anna mila haada alikhtilaaf iskhilaafkan oo kale alladii iskhilaafka laa yuclamu aan la ogaan karin saxiixu kiisa saxiixa ah walaa tufiidu waxna aysan tarayn xikaayatu alaqwaali hadallada in la xikaayoodo fiihi khilaafkaas dhexdiisa huwa qismigaasu kalmacrifati in la gartuu la mid yahay limaa xadiid yurwaa limaa shay yurwaa la warinaa oo min alxadiidi xadiid ah alladii xadiidkaasoo laa daliila wax tusaaya aysan jirin calaa sixati sixadiisa iyo wa amhaali daalika intaas wix lamid ahay lamid marka taas waqtiga iskaga lumin wey faa'iidana male waxa weeyaan baahina looma qabo mhm. lamid wuxuu la yahay xadiid aan sixadiisa la ogaa karin khaas haddaan xadiis aan sixadiisa la ogaa karinna xukunna laguma dhiso baahina looma waa ama alqismu lawal qismigii koowaad ku laaba marka oo ah manquulka qismiga ummaddu u baahantahay lama ogaa karo kiisa saxiixa kiisa daciifka ah manquulka wixii lasoo naqliyo tafsiir ah oo la ogaa karo inuu saxiix yahay inuu daciif yaho la raadi karo meel laga raadiya leh kaasuu hadda raba inuu ka hadlo markaasu wuxuu yidhi wa ama alqismu lwal qaybtii hore alladii qaybtii oo yumkinu ay suurtagalka aheed macrifatu saxiixi kan saxiixa in la garto saxiixaasoo minhu ka mid ah fa haadaa kaasu mawjuudun waa laga helaa fii maa diinka yuxtaaju ilayhi loo baahan yahay diinta loo baahan yahay taasay ku jirtaa masaa'ilka loo baahan yahay waa qismiga haddii la raadiyo saxiixiisa iyo daciifkiisa la kala ogaan karo waa kaasa wa ama alqismu alawal qaybta hore alladii qismigaasoo yumkanu suurtagalka ay tahay macrifatu saxiixi kan saxiixa in la garto saxiixaasoo minhu ka mid ah fa haadaa qismigaas mawjuudun waa laga helaa fii ma diinka yuxtaaju ilayhi loo baahan yahay walilaahi alxamdu ilaahay baa mahad iskale wixii loo baahan yahay qismigaasay ku jirtaa fakaiira maa in badan uu ku yidhi yuujadu waxaa laga helaa fi tafsiiri tafsiirka iyo walxadiidi xadiidka iyo wlmaqaazii maqaazida umuurun arrimo arrimahaasoo manquulatun laga soo raro can nabiyina nabigeenni sala allahu calayh wasalam iyo wa qayrihi qayrkiis oo min alambiyaai nabiyaal ah salawaatullaahi ilaahay ammaanyaalkiisu calayhim rususha korkooda ha ahaato wa salaamuhu ilaahay nabadgelyadiisuna calayhim korkooda ha ahaato wa naqlu naqliga asaxiixu saxiixa ah ayaana yadfacu caaridayo ka hor imaanaya daalika kaas bal iskaba daaye haadaa kanu mawjuudun waa laga helaa fii maa tafsiirka mustanaduhu meesha loo cuskanaa annaqlu naqliga ay tahay iyo wa fii maa tafsiirka qad yucrafu in lagu garta ay dhici karto biumuurin arrimo ukhraa oo kale arrimahaasoo qayri naqli aan ahayn naqli aan ahayn halkan wuxuu kaga hadlaa mas'ale oo istidraadi camalna ah ma ogtahay qismiga la gara karo saxiixiisa iyo daciifkiisa inuu toos u gala hadda masale kaleetu uu kaaga hadlaa wuxuu ku leeyahay hal masalo horta weligaa ogow kutubaha tafsiirka kutubaha oo xadiidka kutubaha maqaasida siya kuwa ka hadla iyo duulaamada iyo dagaalada waxaa laga helaa aqwaal iyo masaa'il nabiga laga soo naqliyo laga sheego ama nabiyaal kale laga soo naqliyo laga sheego wa maca daalika adilada saxiixa oo ay tusayda inay inuu baatil yahay warkaas oo uusan nabiga waxaas ka sugnaan nabiyaalka kale in uusan ka sugnaan taas hadal guud waa sidaas markaas waa mar kale kuugu soo celiya wuxuu ku yidhi ma ahan manquurka kaliya ee waxa weeyaan tafsiirka oo ijtihaadiga ah iyo kan manquurka ah labadaba waa laga helaa waxyaala naqliga saxiixa u diidayo labadaba waa laga helaa welidaa saas daraaddeeda wixii uula soo naqliyaba haka diin dhigan wixii tafsiirahoo wax lagu fasirana haka wada diin dhigan waxa weeyaan masaa'ilka la soo naqliyo ee ku yaalla siyarka haba u badnaadeen siyarka eh ama ku yaala tafaasiirta ama ku yaalla xadiidka xadiidkaan ugu roone labada kalaa badane waxa weeyaan iyo xataa kuwa aan naqliga ahayn imaam a'imada ka midu inta ku ijtihaaday wax ku fasiray labadaba waxaa dhici karta in laga helo qayb adilada saxiixa ay diidayo oo ku tusayda inuu baadil waxaas nabina uusan ka sugnaan waxa weeyaan ijtihaad saxna uusan ahayn taas marka ogow macnaheeda marka waxa weeye wax kasto la soo naqliyo haddii xataa nabiga loo nisbeeyey waxa weeyaan waxay kale u baahantay arrin dheeraada oo ah in laga sugo nabigi sal allahu alay wasalam ah. marka un waxa wey nabiga saasaa laga wariyay hadii la inaad madaxa iska saarata maa waa inay sugnaato nabiga inay ka suganta ilaa xadiidka marka la deliishana muxuu u laba shay qur marka la deliishanaana hal shay xadiidka marka la deliishana labadu ubaahanya maxay tahay in marka hore la isbaatiyo xagga sanadka nabiga ma ka sugan yahay hadalkaa nabigu ma yiri ficilkaa nabigu ma sameeyey waa in la sugaa ee ayadoo la sugin inaad iska qaadato maan hadii lagu yidhi nabigii laga sheegay kaliya tan labaadu u baahan yahay waa maxay dalaaladu sax ma ta markuu xadiisku sugnaado kadib xadiisku macnahan ma tusa qur-aanka asaga sanad looma raadiyo waa mutawaatir waa la hubaa inuu nab ilaahay qur-aanka waxyooda inuu kaanu yahay ahlu sunnahoo dhan waa ogolyi ijmaacay ku yihin wax qaba qur-aanka waa baadiqaanaa lumay raafidada ka jirta markaan shiicada qur nabi maxamed loo soo waxyooday waxa weeye waxay kuleeyihin saddex marka loo dhigo meelaa luntay oo lalaye ilaa iyo hadeer ah. kaas marka waxaas waa shayaaiin wey kuwaas waa dee waxa weyan ayaga ictibaar male khilaafkooduna khilaaf maaha khilaafkoodu lama ictibaariyo khilaafka mogta aan ka hadlayna khilaafka muslimiintan saxda marka muslimiinta ijmaacay ku yihin qur-aanka isaga sanad looga raadiyo waa sugan yahy waa waa mutawaatir ku sugan yahay marka maadaama uu sugan yahay qur-aanka un hal shay laga fidiya marka la deliishanay daliilka iyo madluulku misliil Ah, meeshaan loo daliisha aayaddu matuse mase waa aayad la buurjabiyey oo qoorta lilaabay ah, oo lahi iyo ixraaq lagu sameeyey taas iska fiiri ah, dhinka kaleeto aayadda sanadkeeda aayadda amaysan qur-aanka ka mid ahan cabsi lagama qabeen markaasuu wuxuu yidhi fakaiira maa in badan yuujadu waxaa laga heli karaa fi tafsiiri tafsiirka iyo walxadii xadiidka iyo walmaqaasi umuurun arrimo manquulatun laga soo raraa can nabiyina sala allahu alay slm nabigeenni iyo waqayri kayrkiisa min alambiyaai nabiyaal ah salawaatullahi ilaahi ammaanyaalkiisu calayhim rususha korkooda ha ahaato wa salaamu ilahi nabadgelyadiisuna calayhim rususha korkooda ha ahaato wa naqlu naqliga asaxiixu saxiixa aana yadfacu daalika waxaas la soo naqlayo diidaya oo caaridayo ka hor imaanaya bal iskaba daaye haada midkan oo waxa weya shay inta la sheegay naqliga saxiixa u diidaya haadaadu waa kaas ah, maa yadfacuhu naqlu saxiix wey haadaada meesha lagu ishaara bal iska badaaya haadaa kan midkan naqliga saxiixahu diidayo mawjuudun waa mid laga helayo fii maa tafsiirka mustanadu meesha loo coskaday annaqlu naqliga ay tahay iyo wa fii maa tafsiirka qad yucrafu in lagu garto ay dhici karto biumuurin arrimo ukhraa kale hayri naqli oo aan naqli ahayn falmaqsuudu ujeeddadu analmaqulaati ujeeddada aan halkan ka leh waxatuu ku yidhi ana almanquulaati waxyaalaha la soo naqliyo allatii manquulaada yuxtaaju ilayhaa loogu baahan yahay fi diini diinka qad nasaba allaahu ilaahay baa u taagay aladilata adilo calaa bayaani maa shay caddayntiis fiihaa dhexdeeda ku sugan oo min saxiixin saxiixa iyo wa qayrihi qayrkiisu waxa weeyaan masaa'ilka loo baahan yahay ee la ogaa karo waxa weeyaan in la kala saaro adilada lasoo naqliye nabiga laga warinaayo in la kala saaro ma صaxiixa mase waa daciif waxa saxaabada laga warinaa ma صaxiixa mase waa daciif taas waxa weeyaan xaqa ilaahayba adilo u taagay oo in la ogaa wey kara ma dhici oo culammada muslimiinto dhan inay gara waayaan ma dhici karto caalim waa gara kara arday arda badanoo kooxa waa gara wey kartaa laakiin culammada muslimiinto dhan inay gara waayaan ma dhici karto ma dhici karto ilaahay baa adilo u taagay qaybta loo baahan yahay waa la kala saari kara صaxiix iyo daciif aa loo kala saari karaa falmaqsuudu ujeeddadu waxay tahay ana almanquulaati waxyaalaha lasoo raro waxyaalaha lasoo raro allatii manquulaada yuxtaaju ilayha loo baahan yahay fi diini diinta dhexdeeda loogu baahan yahay qad nasaba allaahu alla u taagay aladilata adillo calaa bayaani ma shay caddayntiisa fiiha dhexdeeda ku sugan oo min saxiixin saxiixa iyo wa qayri qayrkiis wa macluumun waxaa la og yahay anna almanquula kan la soo naqliyo fi tafsiiri tafsiirka lagu soo naqliyo akaruhu inta ugu badano kalmanquuli kan lagu soo naqliyay la mid tahay filmaqaasii duulaamada iyo walmalaaximi dagaalada fitanta waxa weeyaan saddex waxaa jirta fani oo badanaaba naqligooda dacfi ku jiro qaar saxiixa waa laga helaa laakiin dacfi badan ee ka buuxa saddex fani waa tafsiirka macnaha aqwaasha oo la soo naqliyo tafsiirka ah oo la soo wariyo iyo siyarka iyo waxa weeyaan maqaasida maqaasida maqaasidu kala qaada maqaasidii iyo malaaxintii ayuu u kala qaaday labo waxa weya maqaasida duulaamada waxa ku saabsan malaaxintan waa dagaal dagaalada fitanka ah ka dhex dhaca dadka muslimiinta marka kutubaha laga qoray marka waxyaalaha laga soo naqliyo waxaa ka buuxa qaar daciif ah, ah marka weligaas siirada aada looga fiirsadaa siirada waxyaalaha lagu sheego iyo waxyaalaha layska soo naqliyo waxa weya oo mufasiriintu ay cidad kale ka soo naqnaqliyaan qaarna waa saxiix qaarna waa daciif marka aad inaad uga fiirsato wey markaas wuxuu yidhi wa macluumu waxa la og yahay ana almanquula kan la soo naqliyo fi tafsiiri tafsiirka dhexdiisa lagu soo naqliyo akaruhu badankiisu kalmanquuli kan lagu soo naqliyu lamid yahay filmaqaasii duulaamada iyo walmalaaximi dagaalada fitanta ah walihaada sidaas daraaddeeda qaala alimaam axmed wuxuu yidhi alaaatun saddex fanni umuuru alaaatu umuurin saddex arrimood laysa laha isnaadu sanad ma leh saddex shay sanad ma leh atafsiiru tafsiirka walmalaaxim dagaalada fitanta walmaqaazi duulaamada iyo siirooyinka saddexdaasu sanad maleh uu yidhi wa yurwa waxaa laga waxa kaloo la wariyaa imaam axmed laga wariyaa laysa laha aslun asal ma leh asal ma leh laba laba isticmaalay u isticmaalaan muxadisiintu asal ma leh sida qaalibka waxaa loo isticmaalaa waxaanu sanadba ma leh ama saxiix ama daciif ahaabee taasaa loo isticmaalaa asal maleh marka la yidhaahdo muxadiثiintu sida qaalibka waxay ula jeedaan sanad maleh sanadkaas xataa daciifa ha noqdo ah. o saas waa sida qaalibka ayru qaalib waxaa loo adeegsadaa sanad صaxiixa maleh waana badanaa hadda sida uula jeedaan waa saas sanad صaxiixa maleh saasna waa kayru qaalib laakiin asalka laa asla lahu marka la yidhahdo sanadba male wey daciif hadduu haduuna waa beecaduu sanadkaas ha noqdo wax sanadaaba male wey laakiin hadda tan kalu ula jeeda oo ah hayru qaalibka loo isticmaalo ah isnaad saxiixa male hadalkan marka imaam axmed aharkaas waxaa wariyey khatiib lbaqdaadi kitaabkiisa aljaamic liakhlaaqi raawi wa aadaabi saamic lafdigiisuna waa sidaan wuxuu yidhi alaau kutubin uu lafdigiisu lafdiga imaam axmed alaau alaaatu kutubin laysa lahaa usuulun saas way lafdigiisu alaaatu kutubin laysa lahaa usuulun saddex kutub macnaha saddex fani weeye saddex fani usuul maleh almaqaazi duulaamada walmalaaxim siirooyinka dagaalada oo fitantaan ula jeedaa malaaximka oo dagaalada fitantaa iyo watafsiir tafsiirka muxuu ula jeedaa marka muxuu ula jeedaa waxba asxaabtii imaam axmed qoloba meelay kala dhiceen hadalkan qaar waxay yidhahdeen kutubo gaar ah oo uu arkay kitaab gooniyo siirada ka hadlo aad u liita iyo mid ka hadla malaaxinta iyo dagaalada fitantaahoo asna aad u liita iyo mid tafsiirahoo asna sanadkiisu baaba yahay saddex kuwaasuu ka hadlaa kuwa gooniya qaar halkaasi ka bixiyeen laakiin warkaas waxaa ka fiican warka uu yidhi waxa weya alimaamu zarkashi ah, hadalkaas oo burhaanka uu ku yidhi kitaabkiisa waxa wey alburhaan fii culuumi اlqur'aan ayuu hadalkan imaam axmed ku caddeeyey waxa loola jeedo wuxuuna yidhi sidaan wuxuu yidhi qaala almuxaqiquuna min asxaabihi culimada muxaqiqiinta ah ee imaamu axmed ardadiisa waxay yidhaahdeen ama madhabkiisa ku ah wa muraaduhu imaam axmed hadalkiisa wuxuu ula jeedaa ana alghaaliba sida badan annahaa saddexdaas fanni laysa lahaa asaaniidu sixaaxun sanadyaal sixaaxa ma leh muttasilatun oo xidhiirta wa ilaa haddaan saas lagu tawjiihin hadalka imaamu axmed faqad saxa falaa yafuutu manaha falaa yasixu hadalkiis ma ansaxi karo waa in la yidhahdaa wailaa ay in lam yuqal kadalik ah, haddaan saas la dhihin falaa yasixu kalaamu hadalkiisii ma ansaxayo maxaa yeelay faqad saxa waa ansaxay min daalika tafsiirka sanadkiisa iyo siirada sanadkeeda iyo dagaalada sanadkooda kaiirun in badana ka ansaxay qaar badana ansaxay laakiin wuxuu ula jeedaa qaar badanoo ansixina waa ku jiraan saasuu imaam axmed ula jeedaa saasay yidhahdeen culamada muxaqiqiinta oo imaam axmed madhabkiisa ah ka soco wuxuu yidhi laysa lahaa aslun ag hadde lafdigii imaam axmedna waa sheegnay inuusan sidaan ahayn ey isnaadu hadda isnaadun ey isnaadun maxaa loo yidhi laysa lahaa aslun ey maxaad leedahay isnaadin miyaad leedahay maya ey isnaadun waa nagii qaacidada ku siiyey qaacidatun tashfi alcaliila min alcilal maa bacda ey cadfu bayaanin ow bedel waxa weeyaan qaacidadaas cudurka kaa qaado qaado waxa weya waxaa ka dambeeya waxa ka horeeya ku waa laga bedela ama waa lagu bayaanina wax kale ma dhigi kartid isnaadun aad leedahay aslun aa ka horreydaya liana algaaliba marka haddeer waa asal male isnaad male saasuu ula jeedahay leey laakiin waa nagii sheegnay in sida saxda ahoo qowlka ugu sawaabsan ay ku fasireen waa nagii sheegnay culummada laakiin laysa laha aslun sidaana loo adeegsada laysa laha aslun muxadid markuu yidhaahdo macnaheeda sanad ba male wey warkaan sida qaalibka waa sidaas isnaadun taas wey laakiin hayru qaalibaa loo adeegsadaa sanad saxiixa male waa loo adeegsadaa marka la leeyahay laysa laha aslun waana sida uu imaam axmed ula jeedo lianna alqaaliba sida qaalibka uu yidhi calayhaa kutubaha maqaasida iyo dagaalada fitanta iyo tafsiirka sida u qaalibkaa almaraasilu waa mursalyaal macnaha waa inqiaac ah. wayurwa waxaa kaloo eh, almaraasilu mursalyaal wey wadaalikaasu mursalyaalkii kuu sheega mursalki caadiga kuu sheega haddeer oo taabici inuu nabiga u tiiriyo xadii milu maa yadkuru wuxuu sheegaya curwatu ibnu zubayr oo kale maxaa ka waxa weeyaan aqwaal oo waxa weeyaan marfuuc ah oo curwat ibn zubayr uu nisbaynayo kale marka curwat ibnu zubayr waa axad lfuqahaai sabca fuqahaau sabca todobada la yidhaah ee taabiciyaalka kamid ah ayuu kamid yahay waxa weeyaan curwat ibn zubayr ibnu cawaam weeyaan asmaa bint abi bakr sidiiqa dhashay caaisha habaryartiisa habaryartiisa caaisha ayaa ah wuxuu dhashay waxa weyan labaatan iyo sagaalkii hijiriyada wuxuuna dhintay sagaashan iyo saddexdii caaisho cilmigeedii ayuu xambaaray cali ibnu abi aalib maxamed ibnu aslama abu hurayra iyo qayrkoodba waa ka soo naqliyey fitantii iyo dagaaladii muslimiinta ka dhex dhacayna waa ka nabadgaloo kama gelin caalim oo habti ah ayuu ahaa marka marka aqwaalu mar uusan sheegin saxaabi uu ka wariyey ayuu wariyaa kuwaasaa ka miduu ku yidhi curwat ibnu zubayr iyo washacbi aqwaasha oo waxa weeyaan uu sheegayo kale shacbi caamir ibn sharaaxiil weeye ashacbi oo dhintay boqol iyo saddex markay hijriyadu ahayd imaam ayuu ahaa konton saxaabi uu soo gaaray konton saxaabi ayuu soo gaaray shan boqol ahay shan boqol oo ayuu soo gaaray waa shan boqol oo saxaabi ayuu soo gaaray qadahana wuxuu qabtay waqtigii cumar ibni cabdulcasiis maxamed ibnu siriin iyo acmash iyo shucba iyo raggaasoo dhan ayuu shiiqoodi shiiq u yahay marka kaas ayaa ka mid ah marka aqwaasha uu sheegaayo shacbi ayaa ka mid ah kuwa mursalka ah waxaa ka ah zuhri maxamed ibn muslim ibnu shahaab zuhri waxa weyaan aqwaasha uu sheegayo oo asna waxa weeyaan taabici ah, ah zuhri ibnu shahaab weeye maxamed ibn muslim oo asna waxa weeye dhashay markay hijradu ahayd kontonkii boqol labaatan iyo afartiina dhintay weeye marka asna aqwaalu sheegin aqwaashaasna imaam maaligna sheekiisi weeye iyo aimo kale waxa weeyaan waana ninkii yidhi waxa weyan weligay qalbigayga shay ammaan ahaan uguma dhiiban oo iga lumiyuu yidhi ah, ma stawdactu qalbii shay-an fa nasiibtuhu shay aan ammaano qalbigayga ugu dhiibto weligiis igama xifdi wuxuu siiye oo aad waxa weyaan la yaab leh marka aqwaasha waxa weeyaan sheegayo kaasoo kale ka ah. iyo waa muusa ibnu cuqba oo kaleeto muusa ibnu cuqba waxa weeyaan asna mu'arikhiintii culummadii taariikhda ee madiinuhu ka mid ahaa ee curwat ibnu zubayr iyo calqamat ibnu waqaas alleyfi iyo raggaas ayuu wax ka qaatay marka asna aqwaal sidaasoo kaleeta ayuu asna sheegaa kuwaasoo kaleeta ka mida kuwa mursalka ah oo ama tafsiirka ku jire ama siirada ku jire markaa kuwaasoo kale markaad aragto waa inaad ku baraarugtaaho aad fahamtaa in lagu soo sheegay iyo kuwa uu sheegaya ibnu isxaaq ah, maxamed ibnu isxaaq ibnu yasaar kuwa uu sheegayo kaleeto maxamed ibn isxaaq ibnu yasaar aqwaasha uu sheegayana waa inaad garato kuwaasoo kaleeto ayagana inay aqwaashaasuna ay ayaguna mursaltaysan xidhiirsanayn iyo waman bacdahum kuwii ka dambeeyey ka yaxya ibnu saciid alumawi oo kaleeto iyo waliid ibnu muslim iyo walwaaqidiyu waxa weeye maxamed ibnu cumar alwaaqidi oo kaleeto iyo wanaxwin kuwa lamidka iyo wanaxwihi kuwa lamidkaa fi lmaqaazii hadallada ay ka sheegayeen fi lmaqaazii waxaad ku tacallujeen milu ma yadkuruhu yadkurudii hore filmakaasi duulaamada wararka ay ka sheegayaan markaas wuxuu sheegaya haddana funuunta waa loo kala badan yahay wal magaalo walbaaba fani gooniya inay ku taqaqus badan taha dhacdo saladaasuu halkaan wa tacala alam sala allah calaa nabiyina